alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama calaa nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi waslama wbacd qaala alimaamu malik raximah اllah jaamicu اdayni wاlxiwal hada baab yadkuru fiihi masaa'il tatacallaqu biاdduyuun wاlxiwal hiya altaxawul yacni taxawulu saaxibi alxaqi aw saaxibi addayn min dimmati shaksin ila dimmati shaksin aakhar qala malikun can abi zinaad can alacraji can abi hurayrata ana rasuula اllahi sala allahu alayhi wasalam qaala matlu lganiyi dulmun ida kaana cala alganiyi dayn wa huwa mali faطalaba saaxibu اdayni minhu adaa'ah famaa طalahu fain hada almaطla min hada alganiyi almalii'i yuctabaru dulman lisaaxibi اdayn falaa yajuuzu dulm maطlu اlganiyi dulmun وإذا أتبع أحدكم هذه مسألة أخرى المسألة الأولى هي حكم مماطلة الغني لصاحب الدين هذا ظلم والظلم هو وضع الشيء في غير محله فهذه المماطلة من باب وضع الشيء في غير محله لأن الوضع الطبيعي أن يؤدي الدين إذا طلب faidaa maatalahu faqad wadaca almra fii gayri maxallihi ayb qaala bacdu ahli اlcilmi idaa habata ana alganiya maatala saaxiba addayn falaa tajuuzu shahaadatuhu lianna annabiya sala allahu alayh wasalam samaahu aalima waاaalimu laa tajuusu shahaadatuhu liannahu faasiq faida habata almatlu calayhi faina hada yuctabaru min xawaarimi الshahaada falaa yajuusu bacda dalika an yashhada shahaadaة laxadi aw calى axadi liannahu daalimu wadaalimu faasiq فاسق طيب وفي هذا الحديث رواية أخرى فيها لي الواجد يحل عرضه وعقوبته لي الواجد هي المماطلة أيضا فإذا ماطل الغني صاحب الدين فإن هذه المماطلة تبيح عرضه لأن يقع فيه صاحب الدين فيقول ظلمني فلان وماطلني حقي هذا يحل عرضه كذلك وعقوبته يقول أبو عمر من العقوبة لهذا المماطل أنه إذا كانت له أمانة عند صاحب الدين فإن صاحب الدين يجوز أن يأخذ حقه من هذه الأمانة وهذه معاقبة له قال هذا qaal hada min acuquuba hada min alcuquuba qaala wdaliilu calى dalika ana hind zawjatu abi sufyaan shakat ila nabiyi sala allahu alayhi wasalama ana abaa sufyaan laa yucطiihaa xaqahaa faqaala anabiyu sala ly slam khudii min maalihi maa yakfiiki wawaladiki bilmacruuf fahadihi cuquubat الغني المماطل أنه يجوز أن يؤخذ الحق الذي عليه بأي طريقة طيب قال بعض أهل العلم هذا المماطل المليء الغني يجوز حبسه أيضا لأن هذا من العقوبة فإذا ماطل وثبت أنه ذو غنى وذو يسار فإنه يجوز أن يودع في السجن liannahu istaxaqa bihadihi almumaatala alcuquuba uma ikhtalafu hal yushtaratu an yahbuta yasaaruhu qabla an yusjan qaala bacdu ahli اlcilmi alaslu fi اlinsaani an yakuna faqiira faidaa habata annahu duu ginan waduu yasaar fainahu yajuuzu an yusajan wa qaala bacduhum laa alaslu fi linsaan an yakuna cindahu mal faidan yusajanu binaan calaa hada alasli xataa yahbuta icsaaru faاkhtalafuu laakiin almuhim idaa tabayana anahu duu maal wa anahu laa yusadid alxaqa aladii calayhi fainahu yajuuzu an yusajan lakin ikhtalafuu fima ida juhila xaaluhu hal alaslu fi linsaan alghinaa walmaal aw alfaqru walcudmu اkhtalafuu ayb qaal waidaa utbica axadukum calaa malii waalmalii huwa alghaniy faidaa kaana lizayd xaqun calaa camrin wa camrun lahu xaqun aakhar mumaasil lixaqi zayd calaa bakrin faatbaca camrun zaydan bakran aladii lahu xaqun calayhi yumaahilu xaqa zayd fainahu idaa utbica axadukum calaa maliyin falyatba yenbagii an yataxawal ynbagii an yataxawal wayadhaba ilaa dimati اlmuxaali calayhi wayantaqila min dimati اlmuxiil ila dimati اlmuxaali calayhi uma hal hada الtaxawulu waajib calى saaxibi اdayn qaluu hada irshaad wanadb walaa yajibu calaa almuxtaal an yaxtaala calaa fulaan min annaas bal yajuusu lahu lii xaqun calayka wallahu awjaba alwafaa'a bilcuquud waqad jaraa baynii wa baynaka an tadfaca lii hada almaal wa habata baynii wa baynaka hadihi almucaahadatu wa binaan cala dalika fainii laa adhabu ilaa shaksin bal adlubu xaqii minka waxdah yajuuzu lahu hada lakin alixtiyaar walintiqaal nad wanabiyu sala allahu alay slam qaal ida utbica axadukum calaa malii'in falyatba huna yaquul qaala ibnu wahbin sa'altu maalikan can tafsiri xadiidi rasuli la sl slam man utbica calى mali'in falyatbac qaala malikun hada amru targiib walaysa biladii yulzimhu sulطaanu الnaas wayanbagii lahu an yuطiica rasuula اllahi sala اllahu alay wasalam yanbagii lilmuxtaal an yuطiica rasuula اllahi sal slam liana الnabiya sal slam amara biاlintiqaal ayb ida intaqala saaxibu alxaqi min dimmati camrin ilaa dimmati bakrin falama intaqala ilayhi wa qabila hada taxawula fuuji'a bianna bakran muflis hal yajuusu lahu an yarjica calaa dimmati camrin fayaquul aladii arsaltani ilayhi kaana muflisan qaala maalik washaafici idaa kaana hada almuxiib yaclamu ana almuxaala calayhi muflis wagarahu bilxawaalati wa habata ana almuxaala calayhi muflis fainahu yajuusu lisaaxibi alxaqi an yarjica cala almuxiil wayaquul anta garartanii wakadactanii waqad rajactu ilayka waa xaqii fii dimatika laakin ida lam yaqurahu wa kaana hada almuxiil yaclamu ana hada arajula cindahu maal faaxaalahu calayhi wa qabila hada almuxtaalu hada taxawula uma wajadahu mucdiman faqiira qaluu qad bari'at dimat lmuxiil walaa yajuuzu lilmuxtaali an yarjac intaha intahat ayb qaala maliku can muusa bni maysara qaaluu muusa bnu maysara abu curwa addiili almadani kaana shaykha malik wa kana malikun yufni calayhi wayasifuhu bilfadli tuwufiya sanata miatin wa halaaثatin wa halaaثiin anahu samica rajula yas'alu saciida min almusayib faqaala inii rajul abiicu bidayn yani hada rajul cindahu duyuun cala annaas fayabiicu hadihi duyuun inii rajulun abiicu biddayn lahu duyuun cala annaas walam yastalimha bacdu minhum yuriidu an yabiica hadihi اduyuun wayaquda calayha maalan naqdan faqaala saciidu laa tabic ila maa aawayta ilaa raxlika laa yajuuzu hada id laa yajuuzu haada laa tabic ilaa maa damamtahu ilaa raxlika wa qabadtahu min almadiin faidaa qabadtahu xiinaidin yajuuzu laka an tatasara fiihi wa an tabiicahu ama inahu fii dimati shaksin wa anta tabiicuhu hada laa yajuuzu lian hada min bayci maa laysa cinda alinsaan laa tabic maa laysa cinda ayb masألة أخرى qala malik fi اladii yshtari الsilcة min الrajuli عlى an yuwafiyahu tilka الsilcة إlى أjli musamىa hadihi masألة fi slm rajul yshtari silcata min arajul min baabi salam calaa an yuwafiyahu tilka silca calaa an yuctiyahu tilka silcata ilaa ajalin musamaa ittafaqa cala alajal dafaca lahu ra'sa maali salaam wa qaala lahu ana uriidu minka shay-an sifatuhu kada wakada wakada wa tusadiduhu fi hada albalad fi shahri ramadaan fii gurati shahri ramadaan ayb limaada imaa lisuuqin yarjuu nafaaqahaa fiihi yani fii ramadaan maala yashtarii annaas atamra akhar fayarjuu an tanfaqa hadihi الsilcatu fi ramadaan wa nafaaquha bimacnaa rawaajuha wa dahabuha fi suuq ima lisuuqin yarjuu nafaaqahaa fiihi walhaa haa yarjicu ila suuq wasuuq yajuuzu an yudakara wa an yu'ana ima lisuuqin yarjuu nafaaqahaa fiihi fi ljal ayb وإma لxاaجaة في ذlika الزmاn اladي اشhtarطa عalayh وإma أnhu lahu garada mucayan fi an yaakuda hadihi asilcata fi hada alajal lahu garad mucayan wa ima lxaajatin fi dalika azaman aladi ishtarada calayh lahu garad mucayan fi an yastalima hadihi albidaaca fi ramadaan maala ayb uma yuklifuhu albaa'icu can dalika alajal albaa'ic khaalafa alwacda wa akhlafa almawcid wamaa ataa bilbidaacati fi ljali lmusama lam yaati bihi ayb fayuriidu lmushtari radda tilka asilcati cala albaa'ic falama jaءa ramadaan ma wajada albaa'icu tilka asilca huma wajadaha fi lxaj qaala khud bidaacatak walmushtari maadaama anahu akharahu can اlajal laa yuriidu an yastalimaha fayuriidu lmushtari radda tilka silcata cala lbaa'ic qaala ina dalika laysa lilmushtari lmushtari laysa lahu an yarud laysa lahu an yarud wa ina albayca laazimun lahu albayc laazimun cala lmushtari walaa yajuuzu lahu an yarud ayb ay sabab qaalu hada dayn daynun cala hada alinsaan walinsaan yuaddi dayn wayajibu cala saaxibi dayn an yaqbida dayn hada daynun calayh faida ataa bihi bacda almawcid aw bacda alajal fahuwa yuؤaddi xaqan kana calayh faidan yajibu calaa almushtari an yaqbida hadihi silca bacda alajal الأجل طيب ولو أن البائع جاء بتلك السلعة قبل محل الأجل لم يكره المشتري على أخذها البائع بدا له أن يسافر فقال يا أخي أنا في رمضان لا أكون هنا وهذه البضاعة التي اتفقنا على أن أعطيك في رمضان وقد عجلتها إليك laa yukrahu lmushtari aw lam yukrah almushtari calaa axdiha laa yujbar almushtari calaa an yastalimaha yajuuzu lahu an yaquul alajalu fi ramadaan iiti bihadihi bidaacati fi ramadaan wa ana laa astalimuha minka qabla ramadaan yajuuzu lahu an yaquul ayb qaaluu lnahu yatacallaqu qad yatacallaqu garaduhu bihada masalan ida kaanat hadihi mawaashi xayawaanaat hadihi xayawaanaat tastahliku calafan qabla ramadaan xataa yakruja min hadihi alwarda yaquul la iiti bihadihi alxayawaanaat aw bihadihi almawaashi aw albahaa'im fi lmawcid xataa yatafaadaa min an yunfiqa calayha aw yucطiha alcalaf qabla ramadaan faqad yatacallaqu garaduhu fi lmawcidi wa an yastalima fi lmawcid faida laa yukrah aw laa yujbar almushtari calaa an yastalima albidaaca qabla alajali lmusamaa ayb hada qowlu alimaam malik lakin ashaafici yaquul idaa khaalafa albaa'icu ma tafaqa calayhi ma tafaqa calayh huwa walmushtari fii jinsi almabiy aw fii qadriha aw aharah can lwaqti yajuuzu lilmushtari an yafsakha albay aw an yarud lana hadi cadala itafaqa calaa waqti mucayan walam yaati bih fayajuuzu lahu ya akhi an tafawata calaya fursa wa kuntu arbax ida atayta fi ramadaan waqad khasartani waana laa uriidu hadi lbidaca waqad fasaktu walaa uriidu shaafi yajuuzu hada maana abu cumar yurajix madhab malik lakin qowl shaafici wajiih lأnnahu qad khasarahu yani kan hadihi albidaaca fi ramadaan laha rawaaj walahaa nafaaq walahaa sicr walahaa qiim u qad aharaha yul laa yukra yajuuzu an yafur wayqul la ana fasaktu b ayb masla ukra qaala malik fi ladii yashtari طacaama fayaktaalu rajul رجل ذهب إلى السوق واكتال مئة صاع من السوق قمح مثلا فوضعه في أكياس وأتى به إلى البيت ثم يأتيه من يشتريه منه ثم يأتي شخص آخر يريد أن يشتريه منه فيخبر الذي يأتيه أنه قد اقتال قد zaydun iktaala miata saacin min asuuq wa ataa biha ilaa beytih uma jaa shaksun yashtarii miata saac fayaquulu yaa akhi hadihi miatu saac qad iktaltuhaa ana min hada suuq wastawfaytuha fayuriidu lmuftaacu an yusadiqahu waya'kudahu bikaylih yuriidu an yusadiq wayaquul khalaas ana muqtanic aydan biannaha miatu saac waana ashtarii minka miata saac fayuriidu lmuqtaacu huwa lmushtari an yusadiqahu yusadiq man yusadiq albaa'i huwa mushtari ishtaraahu wa ya'khudahu bikaylihi kam ya'khuduhu bimia anahu qaala malik inahu maa biica calaa hadihi sifati binaqdin falaa ba'sa bih qaal malik mufarrat ashyaa yufariq bayna ashyaa laa yadharu fiiha tafriiq malik yaquul ida kana naqdan falaa ba'sa bih yani zaydun ishtaraa mi'ata saac qamx min asuuq waataa bihi ila lbeyt yaأti shakص aakhar yquul ana uصadiqka bianha mia waana ashtariha minka qaal khalaas bictuha laka bikam miat dirham fasadada miat dirham qaala yajuuz qaala malik yajuuz ayb mushkila tafriiq bayn ashyaa laa yadharu fiiha kabiiru farq qaala wmaa biica calى hadihi الصifati ilى ajal ma biica calى hadihi الصifati ilى ajal fainahu makruh xatى yaktaalahu اlmushtari اlآakharu linafsihi qaal ayb almushtari alأwl ishtaraah bimia miat saac uma jaءa mushtarin aakhar qaala ida kana yshtari hada almushtari aljadiid almushtari athani biاljal ida kana yshtari biاljal fainahu makruh qaala ana ashtarii minka hadihi wa usadiquka biannaha mi'a wa usadidu laka athaman bacda shahrayn qaal maa biica calaa hadihi sifa ilaa ajalin fainahu makruuh ayb mataa takhruj hadihi lkaraaha mataa tantahi qaala xataa yaktaalahu almushtari alaakharu linafsihi laakiin idaa baacahu ida shtaraahu calaa hada alwaصfi wasadaqa almushtari alwal qaal hada makruuh laakin ida aktaalahu huwa alaan qaal anaa laa usadiqu laakin aktaaluha alaan faاktaalaha faطalcat mia faاshtaraaha biأjal qaal hada laa shay ayda hada laa shay qaala fainahu makruh xatى yaktaalahu اlmushtari alآakar linafsihi ayb ida lam yaktal almushtari aljadiid wasadaqa alawala fi lqadri kayfa taأti mushkila huwa yaquul wainamaa kuriha aladii ila ajal qaala kurihaa aladi ilaa ajar walam yaktal maktaalaha wawasiqa biannaha mia wasadaqa almushtari alawal qaala hada makruh wainama kuriha aladi ilaa ajal liannahu dariicatun ila riba walimaam maalik cindahu mushkila ou baab samaa sadu daraa'ic yani yamnac mucaamalaat fii daahiriha laa shaya fiiha laakinaha fii dihnihi qad tuaddi ilaa ashyaa gayr jayida aw ilaa riba facindahu qadiya aw qaacida sad adaraa'ic qaal liannahu dariicat ila riba ayb fasir kayfa yakunu dariicata ila riba yaquul wayutakhawafu an yudaara dalika albaycu yani على hذا الوجه وهو التصديق بدون اكتيال بغير كيل ولا وزن طيب يفترض wuna nuriid an nafham yftarid alimaam malik anahu cindamaa yusadiquhu walaa yaftaaluhu wa wahiqa biana hadihi mia wahiq bianaha mia wasadaq waishtaraaha biajal qaala hada dariicatan ila riba kayfa yakunu dariicatan ila riba qaala yutakawaf an yudaara dalika albayc calaa hada lwajhi bigayri kayni walaa wasn ayb maa kaala huwa la wasanahu ayb kayfa taati الriba yaqul yutasawar ana hadihi tisca wa tisciina saacan lianna ma taalaha yaxtamil anaha tiscat wa tiscuuna saaca yaftarid hakada yani aqalu min alqadri ayib ida kaanat miata saaca tusaawi miata dirhamin naqdan ida kaanat miata saaca tusaawi miata dirhamin naqdan laakin cindamaa yashtari walaa yaktaaluhu yaquul yutasawar aw yuqadar annaha aqalu min alqadri yani annaha tiscat wa tiscuuna saacan maala ayb وhadihi تiscaة وتiscuuna saaعa yabiicuhaa hada الmushtari alأwl bimiئati dirham طيب ما باع بمئة درهم ايش الإشكال يقول فيه أو muqaabalatu alajali bishayin min almabiiq kayfa dalika qaala kaana hada min baabi aziidu fi lsamani aw fi lmaali wa aziidu fi lribxi wa aziidu fi lajal tacrifuuna hadihi alqaa'ida zid waafir zid waafir وأخر قال هذا بمثابة هذا كيف قال لأنه يبيع مئة صاع بمئة درهم نقدا لكن الآن كأنه يبيع تسعة وتسعين صاعا بمئة درهم أجلا فكأن المشتري الأول استفاد من المشتري الثاني مقابل التأخير lianna tiscata wa tisciina saacan bimahaabati miati saac fi taqdiir fakaana hada alajal lama dakal istafaada almushtari alwal liannahu baaca tiscata wa tisciina saacan bimiati dirham wa miat saac hiya alatii tusaawi miata dirham fahimtum lwajha ha يقول تسعة وتسعين تساوي مئة عندي في الأول يبيع مئة ساع بمئة درهم في النقد لكن يتصور أنه ما دام أنه ما اكتالها يتصور الإمام مالك أنها تسعة وتسعون ساعة وهذه تسعة وتسعون ساعة مقابل الأجل كأنه باع مئة ساع بمئة درهم وهي ناقصة مع ذلك hiya maca dalika naaqisa laakinahu cawada hada naqsa biljal na muajala fakaanahu tushbih aw tushbih qaacidat akhir wazid hiya tushbih fahimtum hadi qaala fain kaana ilaa ajalin fahuwa makruuhun walaa اkhtilaafa fiihi cindana haakada yaqul walaa اkhtilaafa cindana yani fi lmadina hada mafhuum ayb qaala maaliku laa ynbagii hadi masala ukhra laa ynbagii an yushtaraa daynun calaa rajulin gaa'ib walaa xaadirin ila biiqraarin min aladi calayhi dayn laa yajuuzu aw laa ynbagii aw laa yasixu an yushtaraa daynun calaa rajulin gaa'ib jaءa shaksun waqaal anaa lii calaa zayd miat saa qamx man yshtariiha minii lii miatu saaca calaa dimmati camrin man yshtariiha minii wa hada aladii calayhi alxaqu gaa'ib laa yajuuz kadalika aydan idaa kaana xaadir huwa mawjuud walakinahu ma aqara bi hada yaqulu ana lii cala hada arajul miata saaca qamr man yshtariiha minii wa huwa ma aqara ma qaala huwa sadaq ma qaal qaal laa yajuuzu mil hada shira qaal laa yanbagii an yushtaraa daynun calaa rajulin gaa'ib walaa xaadir ila biiqraarin min aladi calayhi dayn kadalika laa yajuusu an yushtaraa daynun calaa meyt yaquul hada almayit lii calayhi miatu saa qam man yashtariiha minii lii calaa dimmati hada almayit miatu saa man yashtariiha minii qaal wain culima aladii taraka almayit wain curifa ana hunaaka tarika qad tusadidu hada dayn limaada hada albayc aw hada ashira laa yajuus qaala wadalika ana ishtiraa'a dalika qarar fiihi qarar fiihi qarar liana hada algaabi cindama yaati rubama yunkir walah lakana faari laysa lahu calaya ayu shay kadalika alxaadir rubama yunkir kadalika hada almayit rubama lam yatruk shaya fadaaca maalihi qaala wadalika ana ishtiraa dalika karar laa yudraa ayatimu am laa yani hal yuxasil calaa shayin aw laa yuxasil hada karar qaala watafsiru ma kuriha min dalik yuriidu an yufasir yani ida dakara masأala waxakama fiiha bira'yin yuriidu an yuwajih wayufasir wayuwadix qaala watafsiru ma kuriha min dalik anahu ida ishtaraa dayna calى gaa'ib aw calaa mayit annahu laa yadri maa yalxaqu lmayita min addayn aladii lam yaclam bih rubamaa yadharu daynun aakhar cala hada almayit fayastafriqu tarikatahu falaa yajidu maalah hada aladii yabiicu addayn aladii kaana lahu cala almayit qaal anahu ida ishtaraa daynan calaa qaa'ib aw calى mayit anahu laa yadri ma yalxaqu lmayita min addayn aladi lam yaclam bih laa yadri fain laxiqa almayita daynun yani dayn aakhar dahara daynun aakhar lishaksin aakhar dahaba athamanu aladii acطى almubtaacu baطilan dahaba hada athaman aladii dafaca almushtari baطila liannahu qad istufaqa calى zaydin almayit amwaal waاstagraqa tarikat faida hada almushtari almiskiin daacat fuluusuhu hadara liannahu lam yakud shayئa min dimati hada almayit watarikatuhu asbaxat mustaxaqa lilgayr qaal fain laxiqa almayita daynun yani daynun aakhar dahaba athaman aladi acطى almubtaau baطilan dahaba thamanuhu biduuni faa'ida ayb qaala malik wa fii dalika ayضa cayb aakhar qaala hadihi اlmasأla fiiha cayb aakhar annahu ishtaraa shay-an laysa bimadmuunin lahu waalmayit saqadat damaanuhu bilmowti faidan ishtaraa shay-an laa damaana lahu wain lam yatima hada albaycu dahaba hamanuhu baailan dahaba hamanu almushtari baila fahada qararun laa yasux masala ukra qaala maalikun wainamaa furiqa aw furiqa bayna an laa yabiica arajulu ila maa cindahu wa an yusallifa arajulu fii shayin laysa cindahu asluhu yadkur hunaa masala qad takunu shabiiha bimasalatin ukra ma ana axda almas'alatayni jaa'iza walukhra laa tajuuz wa laa budda min aljamci bayna almutamaahilaat wاlfarq bayna almuftariqaat liأnna hadihi qaacida caqliya wa sharciya laa yajuuzu an yabiica arajulu maa laysa cindah yaأtii shakص maala ilayna alآan wayaquul ana uriidu miata saac qamxi fayaquul shakص ayb ana abiicuhaa laka iiti biاlfuluus fayaأkhdu minhu اlfuluus wayadhab ilى الsuuq wayashtari hada aladi yaqul iiti biاlfuluus yabiicu shayئa laysa cindahu ma cindahu hada laa yajuuz laa tabic ma laysa cindah yaأtii shakص yuriidu shayئa ilى shakصi whada shakص laysa cindahu hada shay fayaqul iti bilfuluus waana abiicu laka miata saac bimiat dolar haati mia dolar waana ajiib lak hada laa yajuuz ayb asalam yajuuz yaأtii shakصu yaqul cindii mia dolar waana uriidu miata ra's ganam bacda shahreyn yaqul ana abiicu laka hada aladii qul ana abiicuhaa laka waajiibu laka hiya alaan laysat cindahu maca hanada yajuuz fama alfarqu bayna hada aladii laa yajuuz wa hada aladii yajuuz wahuwa salam maca ana kulan yabiicu shayan laysa cindahu qaal wainamaa furiqa bayna an laa yabiica arajulu ila maa cindah wa an yusallifa arajulu fii shayin laysa cindahu asluhu laysa asluhu cinda almuslami ilayh wa an yusalifa arajulu fii shayin laysa asluhu cindahu cinda almuslami ilayh hada laysa cindahu ayb hada alfarq qaala malik ina saaxiba alciinati inamaa yaxmilu dahabahu alati yuriidu an yaftaaca biha fayaquul hadihi casharatu danaaniir famaa turiidu an ashtariya laka biha mara bina ana annaasa ikhtalafuu fi tafsiiri alciina fakaana min jumlati buyuuci alciinati cinda alimaam malik an yabiica arajulu shayan laysa cindahu od marat bina haadi faإida jaءa shaksun yuriidu bidaacata mucayana faqaala shaksun ana abicuhaa laka wa laysat cindahu hada min buyuuc xiina cinda imaam maalik qaala ina saaxiba alciinati inamaa yaxmilu dahabahu alati yuriidu an yabtaca biha hada saaxibu alciina alatii yabiicu shay'a qabla an yamlikahu cindahu casharatu daraahim fayaquulu hadihi casharatu daraahim maada turiidu an ashtariya laka biha fayaquul ishtari lii طacaam kayt wa kayt fayaأti bihada الطacaam wayabiichu lahu bikhamsata cashara diinaar hada min bayci shayin lam ymliku bacdu wahuwa min buyuuci ciinati calaa tafsir imaam maalik qaal fakaana cindahu cashara danaaniir yuriidu an yabiica hadihi alcashara bihamsata cashara fi dimma hada laa yajuuz baycu cashara danaaniir bxamsata cashara diinaar fi dimma laa yajuuz wa hadihi assuura alatii yaquulu ana abiicu laka bihadihi alcashara bidaacatan wa abiicuhaa laka bikhamsata cashara fi ljal aw fi dimma inama adkhala hadihi albidaaca walmaqsuud cashara bikhamsata cashara ila ajal qaal fakaanahu yabiicu casharata danaaniira naqdan bikhamsata cashara diinaara ila ajal faqaala idan buyuucu asalaam gayr haadi haadihi min baabi alriba wa amaa buyuucu asalaam falaysat min hadihi lbaab fajaazat buyuucu asalaam walam tajuuz buyuucu alciinati liannahaa riban fahimtum ya jamaca qaala fakaأnahu yabiicu casharata danaaniira naqdan bhamsata cashara diinaara ilى ajalin falihada kuriha dalika wainamaa tilka duklatu wاdukhlatu hiya altawasulu ila الriba wاddulsatu wahuwa الtadliis hada yashtarii lahu bidaacatan bcashara danaaniir aw cashara daraahim ثuma yabiicu calayhi bkhamsata cashara diinaara adkhala hadihi اlbidaaca lakin almaqsuud alxaqiiqi an yucطiyahu casharata naqda muqaabila hamsata cashara biajal wahada laa yajuuz faidan buyuucu lciinati min baabi alriba falaa tajuuz wa buyuucu salami khaaliyat min hada fatajuuz maca ana kula minhumaa yabiicu shayئa laysa cindahu xaalat albayc mafhuum wallah aclam sal allah sl